القرآن في أخلاقه وفعاله إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم وفقنا لما ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ثم ما بعد waa aayadda laba boqol iyo toddobiyo toban min suurati albaqara aayadihii ka warramayay xoogga muslimiinta ay yeelanayaan iyo cududooda ay kaga hortegayaan cadowgooda shaydaanka iyo dabadhilifkiisa ah baynu gebagabadeeda ku jirnay waa jihaadkii dirwatu sanaam alislaam wa aqdasu saaxa qaala allahu tacaala yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow can ishahri lxaraami bilaha xurmada leh qitaalin fiihi dagaal dhexdooda dhacay ayay kaa waraysanayaan dembigiisa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow u jawaabo qitaalun fiihi dagaal bilahaa dhedhex dhacay kabiirun wuu weyn yahay taasi waa laga garaabay wasaddun can sabiili illaah ilaahay jidkiisii xaq ahaayoo dadka laga hor joogsaday wa kufrun bihi iyo ilaahay oo laga gaaloobay waalmasjidi alxaraam masjidkii xurmada lahaa oo dadkii ehelkiisa ahaa laga hor joogsaday wa ikhraaju ahlihi minhu masaajidkaa ehelkiisii mu'miniinta oo isaga laga saaroo laga qixiyey intanoo jariimadood oo isku biirtay akbaru cinda allah ilaahay agtiisa waxay ka weyni badan tahay bilaha dhexdooda la dagaalamay waalfitnatu baa ilahay yidhi fitnada gaalnimada iyo wixii xunay caga ku qaadataa akbaru min alqatl dilka way ka weynti walaa yazaaluuna dayn maayaan gaaladu yuqaatiluunakum inay idinla dagaalamaan xataa yarudduukum ilaa idinka celiyaan can diinikum diintiinna jeero ay idinka celiyaan waa in istaطaacuu hadday karaan waman yartadid minkum ka idinka mid ahe ka noqda can diinihi diintiisa islaamnimada weerarka cadowga daraadii uga baxa fayamut yamut dhinta wa huwa kaafir isagoo gaala dhinta nasiib darradaasi ay ku dhacdo fa ulaa'ika dadka noocaas ee diinla-aantu ay ku dhacday xabidat acmaaluhum camalladoodii way bureen fi ddunyaa waalaakhira adduuniya aakhiraba camal u jiraa ma jiro wa ulaa'ika asxaabu nnaar naartay la saaxiib yihiin kuwaas hum fiiha khaaliduun waanay ku waaraya ina aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyey waaladiina haajaruu kuwa hijrooday ee rabbi daraaddii u qaxay wajaahaduu fii sabiili illaah ilaahay daraaddiina cadow la dagaalamay ulaa'ika kuwa qiimaha badani ee arrinkoodu cirka marayo yarjuuna raxmat allah ilaahay naxariistiisa ayay rajaynayaan yu-anayaanay ku ididiilanayaan wallaahu hafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafa oo naxariista oo wixii hore kii toobadkeenay ka dhaafa sababta aayaddani ama labadan aayadoodee wada socda ay ku soo degeen waxay ahayd asxaabii la odhan jiray cabdilaahi bnu jaxsh ayaa rasuulku uu diray sala allahu calayhi wasalam markii uu dagaalkii bedar ka food qaada in yar kadib isaga iyo dhowr asxaabi oo la socda aa sideed meelaha ayuu idhi dhaqaajiya wuxuu u dirayaa markaa inay sahan galaan war la helayaaba tala la hel arrimaha milatariguna waxa go-aankooda u sala macluumaad macluumaad sugan oo saxa haddii la helana dhibku wuu yaraadaa haddii kale dhibku wuu badan karaa oo dhaamajka ama dhibka dhacaya wuxuu noqon karaa mid meeshiisii aan dhicin waxaad halkaa ka arkaysaa geesinimada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo arrinkiisa siduu uga run sheegaya iyo tallaabadii u horreeyay islaamku qaadeen kol hadday guul noqotay in hore loo sii wado asxaabtan wuxuu u dirayaa sahan laakiin sahanku wuu fog yahay waxay soo sahaminayaan eriyada u dhaxaysa maka iyo daa'if makiya madiini dee waxay isu jiraan afar boqol iyo labaatan kilomitr meelaha ugu dhawaan wax yar baa ka dhiman afar boqol iyo dhowr iyo tobanba dheh daa'ifna bari bay kasii xigtaa dhulka ay sii dhex marayaan badankiisu waa dhulkii cadowga waxaa la doonayaa tab iyo xeelad iyo farsamo inay isticmaalaan oo isu socodka cadowga iyo xawaashiisa iyo waxay damacsan yihiin iyo dhan ay soo sahamiyaan waraaq buu dhibay nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabiga cabdilaahi meel heblaayo markaad marayso nakhlo meesha laydhaa maka iyo daa'if dhaxaysa ayaad furi kartaa buuhi warqaddaa inta ka horaysa ma furaysa halkaasaad ayaad degaysaa tarsud biha qurayshan wa taclam lamaa min akhbaarihim halkaa dhufays ka gal isqari quraysh iyo wararkooda noo keen waa la ogol yahay wixii wardoonkaasa wardoonka dadka muslimiintii ay dirayaan ee cadowgooda u dirayaan ee wardoonka dhibka badani waa ka iyagu ay isku basaasayaane keenayaan inay colaad iyo naxli iyo nacaybshiya isu qaadaan oo sheegaya mas-uulkii inaanu ku kalsoonayn raciyadiisii ilaa uu dhuudhaasay oo war ka doonay waxa uu nebigu ku qoray marka aad halkaa furto warqaddaa u sheeg saaxiibadaada kale kii noqonaya iyo kii taladaa nebigaba raacaya amarkan arrinkaa uu nebigu soo jeeday waa ikhtiyaari ma aha amar waxa weye ninkii doonaana marka warqadaa la akhriya ha iska soo noqdo kii doonaana arrinka loo diray ha sii fuliyo dee kolkii asxaabigii uu fuliyey oo ay ka soo baxday howlgalkaa fuliya oo halkaa ku jiro oo macluumaad soo ururiya ayuu asxaabtii u sheego wuxuui dee kii tegaya kii joogayaba oo kaa warki dee xaggaanu tagnaa bay dhaheen halkiibay difaac ka galeen niman ay u ciil qabeen bay ahaayeen nimankaa quraysh ee meeshaa joogay safar baa soo maray meeshii u kala soconaya maka iyo daa'if dhab bay siiyeenoo safarku dhowr nin buu ahaa ilaa afar nin meelaha mid way dileen labana way soo qafaaleen midna faraquu tiiriyey wixii meesha qaniimada laga soo helayna way soo hinjiyeenoo soo qaate madiinay la yimaadeen iyagoo faraxsan maalinkaasi waxa uu ku beegmay bisha rajab la ydhaahdo maalinkii u dambeeyey buu ku beegmay waaya waxayna moodayeen bishan rajab waxaan leeyahay maalinkii rajab u horreeyey buu ku beegma waxaanay moodayeen bisha rajab ka horeysa ee jumaadul aakhir la yidhaahda aakhirkeedii bay moodayeen rajab awalkeediina wuu ku beegma waaya bartii baa dabeed rajabna sida la ogyahay waa bilaha xurmada leh bilaha xurmada leh iyo xaramkana inaan lagu dagaalamin baa wakhtigaa hore la isku ogaa oonay dadka muslimiintii bilaabin iyagu ilaa lagu bilaabo nimankii gaaladaha idaacadahoodii ilaa marba wixii laga hadlaa unbaa idaacadahe eh. ayay naxligii ka afuufeen iyo dicaayadii iyo marmarsiyihii iyagoole waa kuwaa ma kuwaasaa diin u socda ma kuwaasaa xaram xoraynaya ma kuwaasaa xurmo ilaaha ilaalinaya waa kuwa ashulxurumkii carab oo dhan weligood ay istayn jireen dagaalamay ee inaguba aynu dib dhigan jirnay dagaalada ma jiro maxamed iyo asxaabtiisii fashilmeen warkii madiinana waa soo gaadhay nabiga iyo asxaabtuna way maqleen iyagoo asxaabtii dee faraxsanba oole guulbaa soo hayseen markii ay nabiga u keeneen calayhi salaatu wasalaam maxaabiistii iyo qaniimadii auhi balhorta horta hala hakiya buu la qaybsan maayo kuwana hala hakiya ilaa ilaahay xukumayo waa yaabeenba asxaabtii soo jihaaday waxay idhaahdeen war sawbtan inagu qalloocsantay innaguna waabaynu dadaalayne iyana waa yara murugoodeen dadka qaarkoodna waxaabay ku yidhaahdeen muslimiinta ka mid ahaa war armaa dembi gasheenba ilaahay baa dabeetana ka dhiciyayoo weerarkii iyo dicaayadii xamlu dicaayihii lagu hayay dadka muslimiintaabaa ilaahay uu ka dhiciyo isagaa xukumay warka iyo go-aanka iyo macluumaadkana isagaa laga qaadanaya looga dambaynaya miiskaa ilaahay uu saaray qiimayn buu ku sameeyey qiimayntii maxay noqotay laba mafsadaa jira laba dhibaato dhibaato waata ay asxaabtu galeen inay dhib tahay la qir laakiin dhibaato ka weyn baa jirta oo kasii weyn oo kasii weyn oo saddex laaban oo afar laaban oo gaaladu ay sameeyeen idan waxaa halkaa lagu saamaxayaa geefka yaray galeen iyagoo u badrheerhaya oo meesha ka saaraya oo duminaya gefka weyne gaaladu ay galeen gefka gefafka waaweyne isdaba yaalla oo intaa afarta arrimoode waaweyne aayaadku ay sheegeen gefafkaasoo meesha laga saaraya daraaddeed haddii asxaabtu gefkan yar ay sii mareen dhib ma jiro ilaahay awliyadiisiibuu u hiiliyo cadowgiisiina uu ku moosay markaasaa dabeed quraanjay ku quusabay noqotayoo waa laga hadhay waaya waxaa laga faa'iidaystay marka aayadda qaaciidada odhanaysa yurtakab akhafu lmafsadatayni biijtinaabi akbarihima laba dhibaato tayar baa la xamilayaa iyadoo taweyn la yska ilaalinayo waa dhib yaroo kooban in bilahan xurmada le la dagaalamo maxaase kalifay bal waxaa daba yaalla eeg wasadun can sabiili illah wa kufrun bihi walmasjid alxaraam wa ikhraaju ahlihi afartaa arrimood ayaa daba yaalla oo xuquuqdii ilaahay iyo xuquuqdii islaamka iyo xuquuqdii ummaddii iyo xuquuqdii muqadasaadkaba waa la dumiyey gaal baa dumiyey miyaa loo dul qaadanaya wakaa ashahru alxaraamu bishahri alxaraam waalxurumaatu qisaas waa la isu jaraya hadday jabiyeen idinkuna jabiya mar kastaoo laba dhibaato ay yimaadaan waa hadday arrimo caamo tahay iyo haddii ay arrimo khaasa tahay iyo hadday qoyska tahay iyo hadday qofka tahay waxyaabaha wax lagu qiimaynayo waa sababaha cumaan ibn cumar ibnu khadaab xufaada usoo urursan jiro arrimaha markuu miisaanka saarayu qiimaynayo qofka xaafidkaa buu leeyahy bal qisada waxu ekaan dhacdadan kaasaa aayaddan oo kale uu qaliinka maxaa loo xamilaya qofka bani aadamka haddii maalan la qalayo oo qaliin lagu samaynayo dee qaliinkii bir ku dhacaysa oo mudduu dhaawac ahaanayaa inuu kuba dhintaa laga yaabo waxaasoo dhan waxaa loo xamilayaa dhibka ka weyne xanuunku leeyahy xanuunku dhibaato ka weyn buu leeyahy ka khatar badan marka la rajaynayo eh, dhibku xanuunku ku hayay mid ka yar inuu keeno qaliinku boqolkiiba labaatan iyo boqolkiiba toban iyo boqolkiiba soddon iyo koo dhakhaatiirtu yidhaahda rajadu ay tahay baa loo bareedhaa cudurka alkayu aakhiru dawaa saasaa loo soconaya yasaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiih waa badel lishtimaal baa la ydhaha waxay ku weydiiyeen bilaha xurmada leh bal ka warra nebi maxamedow waa tan asxaabtii talo miyay dembaabeen asxaabtii kalaaba nebiga waraysta oo yidhi miyay dee dembaabeen waa tan qaniimadoodii la qaybin waayey in bilahaa la dagaalama waa dembi weyn haaweynta gef weeye taa qir halkaa waxaa ka muuqanaya wixii gefa qofkii doonayaaba gale waa gef hadduu asxaabi gelayo iyo hadduu nebi gelayo iyo haddii uu gelayo nin sheekha iyo hadduu mid madaxi gelayo gefku waa gef walaa yajuusu tabriiru in la bariraana maaha oo la ydhaa qof dee wanaagsani kol hadduu gefkani ka dhacay gefba ma aha oo la asturo laydhaa isagu mabuu gefinba khaalid bin waliid buu nebigu calow diray calayhi salaatu wasalaam wuui la soo dagaalano markii uu weerarkii ku egeeyey arkeen in laga adkaanayo wada islaameen eraygii a shahaadadaanay hagaajinino halkay laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah ka odhan lahayn bay sabana sabana diintii islaamka gallay maar waxay leeyihiin fahmi mayne kumiisa buuli ila waa mujaahidoo gacan kulu leh dee uu leebsiiyey dadkii uu ka laayey markii nabiga loo sheegay wuxuu ihi ilaahayo waxa khaalid uu sameeyey beri baan ka ahay khaalid beri kama ihi waa asxaabigaygii waa saaxiibkay weeye macnaha laakiin ficilku sameeye kuma jiro magtiina wuu bixiyey sidaasaa la doonaya hebel maanta uu simbiriraxday allaha ka dhaaf isaguna ha u noqdo xaqa weeyi qur-aanku muuqaal sibqadawna barayaa taas wasadun can sabiili illaah ilaahay jidkiisiioo la hor joogsado waa maxay waa islaamnimada jidkii ilaahay loo marayo islaamnimadaabay dhurjiif ku yiinay fadhiyaan gaaladu walmasjid alxaraam baa la hor joogsaday oo idhaahdeen geli maysaana halkaa ka noola wa ikhraaju ahlihi minhu ehelkiisiibay ka saareen ka qaxiyeen ehelkiisu ma gaalbaa mise waa islaam waa islaam ehelkiisiibay dhan ka dareera halkan annaga xokaynu ahoo ilaahay uga wakiiloo joogayne intaasoo la isku biiriyaba akbaru cinda allah ilaahay agtiisa waxaasoo dhan baa weyn oo ka dembi weyn waxaa asxaabtu galeen waxoodu waxba ma aha ilaahay wuu ka dhaafay wallahu qafuur raxiim ba aayadda u dambaysa laakiin balaayadu kuwaasay fadhidaa waxbaa nalagu qarxiyayoo kanaa nalagu sameeyeyoo adduunyadii nabadgelyadii sidanay noqotayoo meel aamin noqonaysaa ma jirto oo dadbaa mutaarifiinahoo waxaasoo dhan bay gaaladu ahriyayaan iyagu maxay sameeyeen iyagu marka hore maxay sameeyeen ummado dhan oo degan bay liqeen khayraadkoodiina qaateen qaarna qaybiyeen qaarna iyagu dube iyo madaafiic la dhaceen maatidoodiibay dadkii laayeen marka dee faldembiyaadka ay samaynayaan inay dib u eegaan bay oo ay miisaamaan ijraamka iyo xadgudubka ay samaynayaan runtii waaya inta ay laakiin dembiga iyo gafka samaynayaan iyo xadgudubka cadaalad darada caalamiga ah ay wadaan dee way iska adkaanaysaa in la yidhaahdo sidan ha la yeelo sidan ha la yeelo qofku iyadoon loo eeginba talow shayga uu sameeyey muxuu yahayba iyadoon la eegin hadduu doono mararka qaarkood iyadoo khaladba uu noqon karo ayaa hadana dee marka loo eego waxa kasii weyn ayaa ilaahay uu leeyay walfitnatu akbaru min alqatl ah, ila waxba waxbuu kasii weyn fitnadaasi waa gaalnimada diin la alla ka fogaanshaha taasi way ka weyntahy dhimashada marka haddii gaal la dilo iyo haddii islaam la dila iyo hadii wax walba isku dhalaalaan waxaasoo dhan fitnadaasa wasala wlfitnatu akbaru min alqatl walaa yazaaluuna yuqatilunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaaacuu wala yazaaluuna dayn maayaan wey inay gaaladu la dagaalamaan dayn maayaan ilaa ay diintiina jeer ay diintiina idinka celiyaan waa hadday karaan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa gaaladu weerarka ay islaamka ku hayaan inuu yahay xarbi caqadiya iyagu haday ku marmarsoodaan waa xuduud iyo hadii ay yidhaahdaan waa dhaqaale iyo hadii ay yidhaahdaan waa siyaasad iyo hadday yidhahdaan waa biyo waxaa la isku laynayaa ilaahay waxa uuna leeyahay waa diin xataa yaruduukum an diinikum in istaaacu taasaa asra marna way kasoo yara neefneefaysaa qad badat ilbaqdaau min afwaahihim wamaa tukhfi suduuruhum akbar inta badanina way ku liqaansantay ama waa ku helantay waaya in istaaacu waa hadday karaan halkaa waxaa laga fahmayaa inaanay karayn waa laga yaabaa mararka qaarkood inay wax ku guulaystaan laakiin ummadani ummadaha kale waxay kaga duwan tahay baa la idhaahdaa inna haadihi lumma ummatun tamrudu walaa tamuut waa ummad bukoota oo weerarkaa daraaddii la bukoon karta iyo jaraasiimta dhinacyada kale kaga imanaya laakiin aan dhimanayn ummadihii kale weerarka lagu qaaday caalamka ee soo maray dee sidaad qur-aankaba ka akhrii karaysa taariikhdiis way dhinteen kasoo bilow dee qowmu nuux ilaa ummadahan ka dambeeyey qolo waliba meeshay ka baxda mana soo noqdaan laakiin ummadda islaamku way bukootaa mararka qaarkood waaba la jilciyaa freeshkay jiifsataa laakiin haddana iyadoo cagaha isku taagtay unbaa la arkaa marka aamaal ha jirto iyo xanuun badanoo haystaaye laakiin e, aalaam ha jirta laakiin fiiha aamaal ididiilooyin badan baa jiro oo ummaddu ay leedahay waayah ilaahayna waa kan goodiyey wahanjaba waxau ihi waman yartadid minkum can diinihi fayamuut wahuwa kaafir qofka intuu diinta ka noqdo islaamka dhinta isagoo gaala ah, fa ulaaika xabidat acmaalum fi dunya walaakhira adduun iyo aakhiraba wuu buray kuwa ah. marka arrintu waa sidaas waxaa halkaa kaaga muuqda dee in ifkan inta la joogo aan la isdaynayn la isma nabadgelinayo waa laba quwadood oo iska horjeedo waa sunnada adduunyada iyo soo jireenkeediiy sidaa u abuuran tahayba xaqa iyo baatilku way iska horjeedaan ahlulxaqi wa ahlulbaatilna way iska soo horjeedaan marka haddii dadka ahlulxaq ahi ay gaabiyaan la habradaan nafta u huri waayaan xaqii dee gaalkaa intaa u huraya dabeetana uu ku cabaya uu soo jiiraya waa mid jira wey waa siraacaasay ku jiraan haddii dadka muslimiinta ah ay ka run sheegaan ay ka bareedhaanna iyagaa kuwa kale legdaya loolankaasa iska sun wuxuu soo bilaabmay loolankaas aadam oo dirqi intii u horreysay faraciisii u horreeyey kuwii ugu horreeyey aadan dhalay buu ka soo bilaabmay suuratulmaayida aynu ku arki doonaa labadoodiio midigkii kale weeraray oo ka uu kaga siiyey muxuu ku haystaa wuxuu idhi innamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin dee waar maxaad leedahay unbuu haddii ilaahay kaagii qurbaankaagii aqbali waayey qofka mutaqigaabuu ilaahay ka aqbalaaye dee qurbaankaygiibaa adeer ilaahay aqbalay buui walaal marka ma taqwadaad igu haysata taqwadaa iyo aqbalkaasaan kugu xaasidaynaa kugu haysanaa buuo kawbu kaga siiyey waaya way sii soconaysaa ilaa an yaria allahu larda waman calayha say u socotee loo legdamayo shakhsiyaad iyo ummado iyo kooxo iyo wadamo iyo loo legdamayo ayay nebi ciise kusoo intihoonaysaa dajaal kaw kaga siinaya waaya markaa mar walbana dadka muslimiinta dhaqdhaqaaqoodu ma aha inay wax fasahaadinayaan ma aha inay wax qaraabinayaan oo dal iyo dad iyo diin intaba way badbaadinayaan way hagaajinayaan nabadgelyo caalamiya bay doonayaan waxa aayaadkan marka ilaahay uu dhiirinaya suuradahan madaniga ah ku jira ee ummadda islaamkaa jihaadka iyo awoodda uu ku dhiirigelinaya wuxuu la doonayaa in alaabtii u qaalisanayd bay sidaan ammaanadii u cuslayd oo diin ah oo dawo ah taasi inay dadkao dhan wada gaadhay caalami noqoto haddii taa ay yeeli waayaanna dee badeecadda xuna shaytaanka iyo sharwadeenka wixiisaa caalami noqonaya halka maanta islaamka lala doonaya oo halka ay gaaladu ku jiraan marka la eego wax walo xaggooda ka yimaadaaba waa caalami wixii muslimka ka yimaadaana waa wax gobol iyo iqliimiya oo khaasa ah. marka halka lala doonaya dadka muslimiinta ah hadday geli waayaan dee kaka horjeedaa galaya waaya marka sidaas u faham oo ha odhanin warniyo ilaahay muxuu dadka isugu dirayaa ile dadka qaar baa si miskiinnimaa u fikirayo odhanaya ilaahay dadkiisan muu kala joojiyo muxuu leeyahay isu laaya oo kan muslimka oo kan gaal dil hala kala naste eh bal muu iska daayo intuu abuuru arsaaqo uu dhulkiisii u sallaxay ha kala nastaano ha iska ceeshaano ha wada shaqaystaane ma isdaayaan dee la isdaynaynin baa lagu leeyahayoo siday dabeecaddii insaanku siday u abuuran tahay ayaa waxay tahay inuu leeyahay rabitaano inuu leeyahay damac inuu leeyahay kibir waxaasoo dhan baa jira markuu qofkii kibirkii iyo damicii iyo xadgudubkii iyo tamartiis iyo xagga sharkaa uu isticmaalaya uu leeyahay haddaan la joojinin wax wanaagsani dee jiri maaya walowlaa dafcu naasa bacdahum bibacd waata aayadda aynu marar badan kusoo celcelinaynaa dafcintaasi haddaanay jirin waa daad sharku dabada ka riixayo marka saasibaa ha odhan ilaahay muxuu isugu dirayaa sidaa u fahan waaya alla waxau uhi in aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illah ulaaika yarjuuna wallahu gafuuru raxiim haddaba kuwa iimaan leh iimaankooda ku adeegay ee aan ka ridoobin ee hanjabaadda iyo cagta dhulka la ysugu dhufanayo iyo didmada iyo iclaamka waxaasi aanay qaadin haddii laguba qabsaday dal iyo dad si ay diintooda ula baxsadaan haajaruu isla markaana aan hijradaa ku libdhin oon istislaamin oon isdhiibina wajahatuu fii sabiili kuwa arrinkoodu tiirsan yahay ee taraqiga ku jira kor u socda ulaaika yarjuuna raxmat allah anna waan bushaaraynayaabaa ilahay naxariis adduunya mid aakhiraba inay helaan wallahu qafuuru raxiim yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebi maxamedow can ilkhamri waalmaysir can ilkhamri bahalka khamriga la ydhaahdo ma xalaal baa mise waa xaaraan saasay ku weydiiyeen nebi maxamedow walmaysir qamaarka baalka la idhaah bal qamaarka ka warran bay idhaaheen firaynta turubkiiya wixii la mida la firaynayo qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa labadaa dhexdooda waxa ku sugan imun kabiir dembi weyn dembi weyn baa ku jira baliya bas weeye xaaraantoodu way weynta wa manaaficu linnaas xoogaa dheefihina dadka waa ugu jirtaa oo dheef adduunye ah wa imuhumaa dembigoodu akbaru wuu ka weyn yahay min nafcihimaa dheeftooda dhibkoodaa ka weyn dheeftooda wa yasaluunaka waxay mar labaad ku weydiiyeen asxaabta maadaa yunfiquun maxay bixinayaan qul ilcaf waa inta idinka dheeraada leh inta idinka dheeraadka ah ee biilkaaga iyo cunnadaada dheer intaa sadaqayso kadaalika sidaa aragteen quruxda badan yubayin allaahu lakum ulaayaat ilaahay aayadihiinna aayadihiisuu idinku iftiiminaya lacallakum tatafakkaruun inaad fikirtaan oo caqli yeelataan ayaa u dhowdihiin oo la rajaynaya fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba ka fikirtaan mar saddexaad ama afraad wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan canilyataamo agoomaha bal agoonta ka warran bay kuleeyiin sidee loola noolaanaya qur-aanku aad buu uga digay arrinkooda qul waxaad tidhaahdaa islaaxun lahum in arrinkooda la wanaajiyo oo la qurxiyo khayrun way wanaag badantay in la kharibo ayay ka fiicantay in tukhaariduuhum haddaa wax isku darsataan wixii dhaqaale iyo hayn ah fa ikhwaanukum waa walaalihiin ee iska wada ceeshoo iska wada noolaada wallaahu yaclam ilaahayna xogtuu hayaa wuu ogyahay almufsida ka kharibaya agoonkii arrinkiisa min almuslixi ka wanaajinaya wuu ka ogyahay labadaas iskagama jiraane ilaahayna waa qalbi jire eh hadda u fiirsada walow shaa allah walow shaaa allah hadduu ilaahay doonayo laacnatakum wuu idin kadeedi lahaa oo wuxuu odhan lahaa wuxoodana u wada waxna ha isku darsanina karantiimeeya wax haddana u wada buu idin odhan lahaa ina allaha casiizun xakiim ilaahayba awood iyo xikmad ba leh yasaluunaka marar badan baynu soo xusnay inay yihiin inta badan asxaabta su ka yimaada u badan jireen waxaa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam bahalkaa khamriga iyo qabaalka su-aashu waxa ay ka timid dhibka ay leeyihiin daraadii afar marxaladood buu maray khamriga xaaraantinimayntiisu sababtuna waxay ahaydoo waa tadaruj fi tashriic baa la ydhaha sharci dejinta marxalada maraysa mufaaraqatu lma'luufi mashaqa ayay idhaahdaan fuqahadu shaygay dadku la soo qabsadeen inay ka tagaan waa yar kareedantii si dhaqso ah ugama tegi karaan sida qaxwaha iyo shaaha iyo sharaabka oo kale ayuu ahaa carabta way ku heesi jireenoo waa ku geeraari jireen marka ay cabbaan sidaa daraaddeed baa mar marxaladaha uu maray marba laydhka lagu sii shidayo cas ama digniinta laga sii digayo ayaa sii kordhaysa sii kordhaysa sii kordhaysa ilaa heero ay gaadhay in la hakiyo oo la joojiyo suuratu naxl ayaa ilaahay uu ka warramayay nicmooyinka ummadda siiyey wa min amaraati اnakiili wاlacnaab tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana midhaha beeraha sida nakiishi iyo cinabka waxa aan idin siiyey waxaa ka samaysataan baa ilaahay u yihi wax lagu sakhraamo iyo arsaaqad wanaagsan bal eeg wax lagu sakhraamona waa ka samaysataan arsaaqad wanaagsanna waa ka samaysataan ragga qaarkood baa halkaa wax ka fahmo waxay idhaahdeen dee waxaa lagu sakhraamaya isagu arsaaqada wanaagsan kuma jiro sow ma aha haabaa layi dee daaya waaya aayaddana haddana ilaahay uu soo dejiyeyo jawaab waxay u ahayd baa la ydhaha cumar iyoo yidhi allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaana shaafiya ilaahu bahalkaa balaayooyinkiisi u badan yahay naga caafimaadi caafimaad aanu kaga hadhno ama caafimaad dhan un arrinkiisa war aayaddanaa soo degtoo ilaahay uhi dhib iyo dheefba way leeyihiin laakiin dhibkooda badan qamriga khamriga iyo qabaarka dhibkoodaa weyn marka dee sidii nin weyn baad wax loogu sheegay qofka ah dee wixii dhibkiisu uu weyn yahay dee iska dhaaf dheefta yar iska dhaaf dhibka weynaadoo iska ilaalinaya mar saddexaad bay soo degtay aayaddii kale iyadana ilaahay uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun dadka muslimiinta ahoo salaada ha u dhowaanina idinkoo sakhraansan ilaa aad miyirsataan oo kala garataan waxa aad leedihiin akhriyaysaa kadib markii qaarkood iyagoo cabsan intay tukadeen ay isku daateen ilaan khamriile wixiis waa degandegan dadka qaar baa khamriile ka baqda mid sakhransanoo circiraya ka baqanaya waa adigiyo caqligaagii barhtegay waa adigioo kala barhana xaggaad uga baqan isagii baaba nusba ah waa siloone waaya markaana wakhtigii sidaa lasoo yareeyey salaada intee jeer baa la tukadaa afar iyo labaatanka saacadood dee waxaa la tukadaa shan jeer salaadaha qaarkood baa isku dhow ha soo cabin baa lagu uriyay intaasoo saacadood ka hor wakhtigiisibaa lasoo yareeyay dabeedna waxaa le war salaadii ilaahay aan ilaaline bahalkaa inagaba daaya ragga qaarkood baa ka go-ay aayaddii u kala rartee bahalkaa cawda u jartay suurat lmaa ayaa ilaahay uu dejiya yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waalmaysiru waalansaab waalazlaam rij min camali shayaani fajtanibuuh dee toban shay oo sidaa isu daba yaalla ilahaygu ayuu ku akhriyay dadka oo intuba lagaga dayrinayo fa hal antum muntahuun baa ilahay war maydinka hadhi war maydin cagadhiganoo maydin iska dayn baa ilahay asxaabtu waxay idhahdeen intahayna intahayna ilaahw ka hadhna ilaahw daynay markii dabeedna ogeysiiskuu soo gaadhay iyo akhriska aayaddu jalxadihii khamriga intay usoo wada saareen madiine banaanka ayaa wadooyinka sidaa loogu burburiyey jalxadiina waa la burburiyey sida ililadahoo kale ayuu u qulqulay shaarica iimaanbaa ayaa ummadda wax ka joojiya sharciga iyo booliska iyo maxkamadda iyo fulinta haddaanu qofku iimaan lahayn ma ilaalin karaan dad xoolaa la ilaaliyaaye dad lama ilaaliya bay dhahaan soomaalidu marka dadkana iimaankaa ilaaliya sa halkaasaa lagaga hadhay walaa axad cid dambena kumay wada hadan halkaynu ogsoonay casrigan aynu joogno dowladda maraykanka mar waxa la isla gartay inuu daalkaasi yahay ifsaad dal iyo dadba khariireen aan joojinaba waa la joojiyay uu kasii daray marka ilaa dadku iimaan ay yeeshaan maya waaya yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ifmun kabiiru wa manaaficu linnaas imigu waa dembigii weynaa oo ilaahay agtiisu qofku macnaha waxa weeye dheeftiisu waa dheef yaroo adduunyo qaxwo yaroo laga helayiyo qofkoo isu maleeya inuu waxaanu ahan yahay mid shaaciraha gabayayo wuxuu lahaa khamrigu ka warramaya inuu marqaan ka helo wanashrabuhaa fatatrukunaa muluukan wa ustan laa yunahnihuna liqa markaanu baashaa ku dhufanno waxay naga dhigtaa buuhi niman boqorro waaweyna iyo libaaxyaal markaasaanu dagaalka aanu galayna waxba nala ahaynba oo had jeer caqligii ayaa khiyaaligii sidaa qofkii kala wareegaya oo uu si noqonaya waxaanu ahay buu isla qaadanaya koru yaro weyn oo hadiyo jeer waa kan isqaadqaadaya isbedel baa ku dhacaya khamriilu inta badan wuxuu ku odhanayaa warayaa sanka ha naga jiidhina sanka nooga baydh sankiisiibaa dheeraanaya say dee dhakhaatiirtuba sheegaan marka wuxuu qaadanayaa inuu dhulku kala kacsan yahay wuxuu qaadanayaa inuu sankiisu dheer yahay wuxuu qaadanayaa dadku inay yaryariin isaguna weyn yahay oo daabad jiidhi karaysa uu yahay marka haddii aad ku aragto waxyaabaha laydhaa waa lagu marqaamaa astaamaha haddaad ku aragto jaadka laftiisa way ku sheegaane dadka cunaaya waa astaamaha balwadiiyo waxa wax sakhraamiya marka manaaficday ku sheegeen manaaficda ayaa lagu sheegay waxyaabaha yaree dareenkaa qofku waxaanu hayn ismoodayo iyo xoogaa adduunye ah midda kale jirtaa waxa weeye qofkan xaaraanta iibiyaa kootu ku haystaa ama wixii waa wax u xidhan dadka uu ka iibinayo siduu u iibinayo waa fiilaan meelaan cidiba la gelaynin wey isaga meel u xidhan wey oo dadkii kale xalaal iyagoo doonaya ay uga tageen dabeetana wa wixii uu doonaabaa wixii laga siisanaya waa badeecad kambanigii soo waaridayay ama samaynaya uu isaga u xidhay oo kale ayay ka dhigan tahay oo cidilama tartamayso qofkii saa darteed buu leeya wallahi meeshan dheef baa ku jirta dee imikaba adiga arko dumarada qaarkoodba khamriilayaashu magaalada waxay idhahdaan kaale oo kolaygan iskaga tago kolayga wax badan ka heli may sida hal caagad uun laalaadso oo khamriga ah caagadaasaa toban kola intaad ka heli lahayd baad ka helaysa dabeetana maati badan oo dumar iyo caruur leh ayaa fasahaadaymarka wakhtiganna dee meel xun buu inala marayaae kolay ammaanada ummadda cidda u haysa fulinteeda iyo maamulka waajib weyn baa ka saaran ummadda in ay dhibaatada ka badbaadiyaan si aan caqliguga dhoofinoo hadday dadku bilaa caqli noqdaan lana xukumi kari maayo dal iyo mustaqbalkiina ka fikiri maayaan ummado kalena inay dalka kala wareegaanba laga yaabaa muddo kadib oo waxyaabaha daraagisku ummadahu ay lagu kala wareejiyey ka mid yihiin ee dalkooda lagu dhaxlo diinna hadalkeedabada marka waxaynu ku baraarujinaynaa uun yaan la yaraysanin waa shar kobcayo kor u socdee waxaa laga faaidaystay aayadda qaacidada odhanaysa daru lmafaasid wlaa min jalbi lmasaalix daru lmafaasid wixii dhibaataa in meesha laga saaro ayaa waxay ka fiican tahay awlaa min jalbi lmasaalix maslaxad in la helo haddii shaygaa maslaxad iyo faa'iida ku jirto laakiin mafsado weyn iyo dhibaata ay ku jirto maslaxadiisaa waynu dhaafaynaa si mafaasidaa iyo dhibaatadaa weynaynu isaga laabno waa qawaacidda fiqiga wey ee shareecadu leedahay haddii iminka la idhaahdo maalan baalka qaadka la idhahdoo kale dee dad baa ku nool qaar baa iskaga ladan qaar baa u shaqo taga qaar baa sida yeela cashuurintaa leeg baa laga helaa inahaa la tiriya maalan manaaficdaa ah. wa manaaficu linnaas manaaficdaa uu leeyahay haddii la tiriyo bal hadda waxaad si caqli furan ah oo miyir qabto oo aan cunsuriyad lahayn waxaad u barbar dhigtaa mafaasid iyo dhibaatada ummadda ku leeyahayna adigoo si niyad samaanahoo aan mitidnimo ahayn iyo marqaankaaga adoo eeganaya si miyir qabta waxaad u dhigtaa mafaasida ummadda uu ku leeyahy ee dowladda uu ku leeyahy ee diinta uu ku leeyahy uu qoyska ku leeyahy taana kor u tiri markaad labadaa isbarbar dhigta waxaa ka soo baxaya wa imuhumaa akbaru min nafcihimaa taasaa ka soo baxaysa waxaanay soomaalidu idhaahdaa in ruux qabo reer looguma taliyo hadduu inteenan hal nin wax ka dhargaya inta kalena qatan tahay waar iskala tag baa la waxaaga reerka arrinkiisaa la eegayaa hebelow dantaada gaarka ah ta ummadda ha u aafaynin baa la leeyahy marka saasaa loo xisaabtamaya qawaacidda ka mid waaya wayasaluunaka maadaa yunfiquuna qul ilcaf maxaanu bixinaa bay diyaar baanuna inaanu gacan furnaano wax bixinno ilahay wuxu uhi cafiska bixiya cafisku waxa weeyaan wixii ku dheer adiga iyo qoysku waxaa u bakhtiyaysaan iska bilaaba marka wixii idinka soo hadhana bulshada kale baahan siiya waa saas saasuu islaamku ayaa ilaahay u farayaa inay isugu naxariistaan kadalika yubayinu llahu lakum laayati lacalakum tatafakaruuna fi dunya walaakhira ilahay saasuu aayadihiisa idinku cadcadeeyey waa aayadaa la cadcadeeyey lakum idinkaa la ydin marka aayadaha wuxuu ilaahay u soo dejiyey waxaanuu u iftiimiyey waxaanuu u fasiray waxaanuu u faahfaahiyey idinka maaha sida dee noofalka iyo sheeko un loo dhagaysto qur-aanka eh waa si loo dabiqo oo loo camal falo nolosha uu uga muuqdo qur-aanku kaana khuluquhu qur'aan waa kaa ilaahay yidhi adduuniya aakhiraba inaa ka fikirtaan baa la doonaya fikir wanaagsan waxa leh in dheergarada meel wanaagsan wax ka eegi karo aqoon lagu tilmaami karaa qofka fikirkiisu gaadhsiisay fi dunya waalaakhira mid yaroo iska miskiin oo sida hunguriga waxun loo yaro cuncuno shahaadad kusoo qaatay bay ku odhanayaan waa indheergarad waa aqoon haddaad wax badan sii weydiisana maa yacrif waxba kaaga sheegi kari maayo adduun iyo aakhira toona maadad yaroo khaasu ku takhasusay ilaahay wuxuu tilmaamaya inuu indheergarad yahay lacallakum tatafakaruuna fi dunya waalaakhira qofka tiiradiisa iyo aqoontiisu adduunyadanay dhaaftay ilaa aakhira ka fikiraya kaasi aqoon-yahala waayahay can ilyataama quli salaaxu lahum khayr agoonta ku weydiiyeen aayaadkii agoonta ka warramaya ka digayay khatarta xoolaha agoonta cunistiisu cunistooda ay leedahay markii ay soo degeen walaa taqrabuu maala lyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ilaa bilatii hiya axsan ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira dadka xoolaha agoonta cunaya calooshooda wuxuunay ku disayaan naar burburan saciirana way geli doonaan markay aayaadkaas soo degeen way qabandhacyoodeen asxaabtu way direen waxay idhaahdeen wardee xoolaha agoontu kol hadday naarahanba yihiinba ilaa naar kuuskuusan kari mayne bal wixiisa u faquuqo oo halkaa gooniha looga dhigo gooni wax loogu kariyo gooniha loo waraabiyo tee qof qoyskii la degan sidee gooni loogu wadi dhar iyo dhuuni iyo dheriba markaasaa dabeedna arrinkii jiqnooday kolkaasaa ilaahay u idhi qul islaaxun lahum khayr war irankooda la wanaajiyun baa wanaagsan in loo buriyo oo aan laga bursinin in loo badiyoon laga badsanin muhiimku waa kaas agoonka in arrinkooda la wanaajiyo maalkooda loogu shaqeeyo maxaa iga galaiyo qoshiyeen waa inaanu iman arrinkooda la hagaajiyo wain tukhaaliduhum fa ikhwaanukum haddaa isku darsataanna waa walaalihim bal qaacidada siduu qur-aanku udhigaya dhaqaalihii mood iyo noolba wuu isugu kiin jirayaa kiisana waxbaa laga cunayaa kiinana waxbaa laga cunayaa ha ka badsaninun ha ka badsanin qof caadiyahoo u shaqeeyaa inta uu ka qaata adigu ha ka badinin inaad ka yaraysa mooyaane marka xoolaha agoonta waxa wax ka cuni karaya waxa wax ku darsan karaya qofka aan ka badsanaynin ee waxoodii dee meesha lagu baabiinaya hadii maalan qoyskan uu agoon yahay aabahoo dhinta ay dee la joogaan intaasoo rag iyo intaasoo dumara ase waxba aan ku tarin dee oo ragga iyoiyo dumarkuba way usoo caraabaan ragguna intay maalintii soo qaylaanunbay guriga kusoo xaroodaan agoonta oo saddexda waqti wax ka cunaan islaamaha iyo gashaantimaha iyo dumarka joogaana iyaguna meeshuunbay ku tirsanyiinoo xoolaha agoonta ayuunbaa la cunayaa dee taasi waa qalad maxay kusoo kordhiyeen waa inay waxu taraan oo markay u sahlayiin maalkooda ku shaqeeyaanoo iyaga u shaqeeyaanoo iyaga ilaaliyaanoo iyaga koriyaanoo iyaga waxbaraanoo qofkii waxu tarayaa qof u shaqaynayaoo kale ka dhigaya saasunbaa loo xisaabtamaya adigu naftaada fatwo weydiiyo wixii markaa ka go-aan qaado ilaahayna waa kaase wuxuu kuri wallahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahay wuxuu kala ogyahay ka wax kharibaya iyo ka wax hagaajinaya inkastoo qaaciido caama ay tahay oo mar walba ilaahay labadaasi aanay iskaga jirin waxa weeyaan ilaahay waa qalbi jiro weeye qofka isha dabayana aadamaha arkalayn qofka uurka dabayana ilaahay ila inagu ma arkayne ka dadka isu wanaajinaya iska dhigaya agoonta inuu wanaajinayo laakiin hoosu liqliqaya ka ilaahay baa ogsoon wallahu yaclamu lmufsida min almusli war ilaahay iska ilaaliya aadamaha ha iska eegina agoonta ha iska eeginoo ha odhanina agoonka laftiisa iska ilaaliyo inaad waxu hagaajinaysa isaga dhig laakiin ilaaha iska ilaali marka xoolihii agoonta waa lagu shaqaynayaa qofkii aan waxba haysanin waxbuu ka cunayaa qofkii wax haystay haniyina waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf qofkii markaa faqiiri si macruuf wax uga cunaya aan badnayn halkaasunbaa laga eegaya walow shaa allahu lacnatakum xukunkani sida uu yahay mid macquula oo saalixahoo habboon oo la jaan noloshiiyo waaqica ilaahay uu sheego wuxuu hi hadduu ilaahay doonaya la acnatakum canadku waa dhibaatada wuu idin kadeedi lahaa oo wuxuu odhan lahaa agoonta idinkaa tolwa oo u xiga oo mas-uulka ah waxooda u haya ugu shaqeeya u kariya iskana ilaaliya waxba ha isku darsanina dhar iyo dhuuni iyo aqal iyo adduun midna ha isku darsanine waxooda u wada dabeetana mashaqaa iman lahay laakiin ilaahay waa ka arrinkii dabciye idinkuna dabciye alla wuxuu uhi walaa tankixuu ha guursanina almushrikaati dumarka gaalada ah xataa yu'minna ilaa jeera ilaahay rumeeyaan wala amatun mu'mina addoon ilaahay rumaysay khayrun way ka wanaagsan tahay min mushrikatin tu gaalad ah naag gaalad ah addoon iimaanla ka wanaagsan walow acjabatkum haba idin yaabgeliso quruxdeeda iyo qoladeeda taa gaalada ahi walaa tunkixuu ha u guurinina ragow hablihiinna almushrikiina ragga gaalada ha u guurinina xataa yu'minuu jeeroo ay ilaahay rumeeyaan raggaa gaaladii wala cabdun mu'min addoon ilaahay rumeeyey khayrun wuu ka qurux badan yahay oo wuu ka wanaagsan yahay min mushrikin mid gaal ah walow acjabakum kaa gaalkii haba idin yaabgeliyo aqoontiisa iyo adduunkiisa iyo ummaddiisuba ulaa'ika buu ilaaha yidhi wuu sababeeyo kuwaa gaalada ahi rag iyo dumarba yadcuuna ilannaar naartii dadka ugu baaqaya yadcuuna ila annaar naar bay u gacan haadinayaan wallaahu yadcuu ila aljanna ilaahayna jannaduu idinku yeedhaya iyo walmakfirati dembi dhaaf biidni amarkiisa iyo karsiintiisuu idinku yeedhaya wa yubayinu aayaatihi linnaas aayadihiisana wuxuu u saafayaa oo u cadcadaynayaa dadka iyagana lacallahum yatadakaruun si ay likay yatadakaruun si ay u waantoobaan si ay ilaahay uga guddoontaan aayadaha u iftiimiye u caddeeyey ugu deeqay Ehm, diintu dee waa diintii nolosha marka nolosha qaybaheeda kala duwan kolba qayb ayaa qur-aanku uu jahaynaya oo uu saxaya wixii kurtima ah ee ku ooli lahaana waa laga jafaya nolol suubanoo hagaagsan iyo fooq saxan si loo dhiso qasr alislaam saa darteed baa ummaddii mar hadday caqiidadeedii hagaagtay oo cibaadadeedii ay hagaagto cibaadadkii aynu ka soo warnay oo cududeedii hagaagtay waxaa istaahaysha inay usradii iyo qoyskiina dhisato iyo dadkii maatida ahaa iyo dariiqaday u kobci lahaayeen oo haddii dadku ay dee ku jiraanuun nolol adduunyo ay iska isticmaalaan ama xataa ay ku jiraanuun difaac ama ay ku jiraanuun eh, cibaado keliya ase taran aanu jirin tarankii dee dadku wuu inqiraadaya ama meeshu ka baxaya ah, taran la-aantu dhibkaasay leedahay nimanka filistiinta la idhaahdo ayaa waa tanaad arkaysa way dhimanayaan qofka si caadiya u eega niyo miyaanay marhanayn nimanka gaaladii o dhan baa isugu tagtay maalin walba intaasaa dhimatay marka sanadkii la isu geeyo wax cajiibay kula noqonaysa way jiraanuun waxyaabaha ilaahay u sahlay ay ka mid yahay guurku guurkoodu inuu aada u fara badan yahay oo ay aada u guursadaan markaa dabeedna dhalmadoodiibaa ayaa badanaysa meelaha ilaahay uu ka cawilay bay ka mid tahay iyo iyagoo rag badan dhalaya ila ilaahay dadkiisa uu ka warhayaa <laughs> waaya Ehm, marka saasay tahay guurka haddii aynu xoogaa kelmad yar ka nidhaahno muhiimadda uu leeyahay daraaddeed diinteennu aad bay u dhiirisay oo siyaabaha xumaanta ay uga hortagtay ma aha oo keliya kaa iska ilaali aydiska iska ilaali ficiiska iska ilaali waxaa iska ilaalidaasun haddaad ku jirto arrin keenin waxba kaa socon maayaane waad fashilan tahay waxa weeye markaad waxaasoo dhan iska ilaali tiraa qofka waa inaad macno u keentaa oo aad waxu sheegtaa islaamku wuxuu qofka u dhiibay hala guursada buuri guurkiibuu dabeetana dhiiriyey suuratu nuur akhri ilaahay baa wuxu uhi waankixu layaama minkum wاlsaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih u guuriya ayimku waa rag iyo dumarba ka aan la maalo lahayn gabadha bilaa ninka ah iyo ninka bilaa xaaska ah labadaba u guuriya yaa lala hadlayaa dowladdu ilaahay la hadlayaa ganacsatadu la hadlayaa waayeelku la hadlayaa ummaddu la hadlaya qof walba xilku wuu saaran yahay miskiinka ama miskiinada iska xayraan ee sukada ah mid ha lagu lamaanayo hala asturaba ayaa sharcigu ina leeyahy suuq weyn baa ugu jira aayadaas dhallinyarada soo daliishadaan waay <clears throat> intaa kadib waa dhiirin sharcigeennu u dhiirinayo badiil baa loo sameeyey waa xalkii sharciga uu keenay weeye taa kadib waxa aynu odhan karnaa waa xalka dhexdhexaadka ah islaamkeennu uu keenayoo ummadaha qaarkood waa sida madhabaha mubaaxa ah ibaaxiyada la ydhaahdo waxay dhaahdeen qofku baahidiisa ha dhargiyo oo cid alla ciddii uu helabay isafgartaanba hala kulmo rag iyo dumarba bay marayaan rag iyo dumarba wixii xumaanta iyo qurunka iyo qashaabuurka ay isla afgartaanba la kulmo dee dariiqadaas waa tii xoolaha tii xayawaanku markuu ishelo halkuu ishelunbuu isku orgeeyaa waa tii xoolaha oo madhabaha ibaaxigaa qaatay midda labaadna waa madhabaha kristanka oo waxay yidhaahdeen qofka waxa u wanaagsan inuu adduunyadaba iskaga saahidooo ninkuna uu bilaaxaas iska ahaado gabadhuna ay bilaanin iska ahaatay adduunyada ka saahidaan kaniisadiisa iyo wardigiisa iyo qiiqiisa uu iska shido oo adduunyada uu iskaga hadho kumayse daynine in badan baad maqlaysaa boobkii hebel laodhan jiray baa fashilmay oo ku yar dulbaxay <laughs> subxaan allah waa xaqiiqo jirta wey boobabkoodiiba imika lahay waa ninkana laynaga casilo xumaan buu sameeyey naagtiina way qarsanaysaa ninkiina wuu qarsanaya waayo baahiba ilahay ku abuuray islaamku laakiin xal buu keenayoo wuxuu ihi qofkan baahida ilaahay uu ku abuuray ha guto laakiin oo yaan lagu caburinin kabti yaan lagu samaynin si saxa ah ha u guto isagoo goori la kulmaya ama gabadhii ay nin eh, guursanayso qoys la dhisayo caruurna la baadi doonayo ajrina laga doonayo adduun iyo aakhirana uu hagaajisanayo marka baahidiisi ha guto laakiin dariiqo saxa oo sharci iyo qawaaniin iyo nidaam leh iyo xuquuq leh ha u guto waa halka dhe waa ummatan wasatan diinteennuna waa diin dhexdhexaadan ummaduna waa ummad dhexdhexaadan taana inaad ogaato wey marka fadliga nikaaxu dee waxaaba kaaga filanba inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa sunnadii ambiyada waa sunnadaydii sunnadayda ka nacaana aniga iga mid maaha buu nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam ee anigu waan saahidaya lama qabsanayo dhibaatii arrin caafimaad ay ku jirtooo hamadiisa wax ka sii yihiin qofkaasi markaa ma dambaabayo isaguoo sunnadii nebiga ma khilaafin waxbaee waa ka xaaladiisu ay caadi tahay marka fadligiisa nusuus fara badan baa kusoo aroortay halkeedaad ka ahri xukumka nikaaxu maa maxay ma faralba ma sunna mee waa waajib waa faral weeye siiba qofku haddii uu awoodna u hayo isla markaana heli karayo wixii biilkii iyo iyo meherkii gabadha haduu heli karaya inuu guursadaa waa faral weeye amar buu nabigu bixiyo wuxuu leeya yaa macshara shabaabi man istataaca minkum lbaa'ata falyataزawaj wlmru yaqtadi اlwujuba ila an yuujada saarif walaysa hunaaka saarif amarkaasuu ku taagan yahay marka qofkii awoodi karaya waa inuu maaragtay u dhaqaajiya xikmadda ku jirta waxa weeye marka horeba dee waxay lahay u abuuray ama noolahaba waa lamaanay subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha xikmadda ku jirtay tahay inuu insaanku tarmo oo aanu taran oo imika kuwii gaalada ahaa yidhi waxbaanu xadidayna qoysku miduun ha dhalo ama laba ha dhalo waayo ma shaqo tegi karaysa gabadhii ninkii caruurtii gabadhii wax ka haya lama haya markay labadoodiiba kala shaqo tagaan dee imikay ka qayliyeenay yidhaahdeen war ummadihii waynu ka hadhnay waynu yaraanay dalka masar baa la tilmaamaa lixdameeyadii intii ay ahaayeen saddex jeer bay laabmeen halka ingiriisku intiiu beriga ahaa uu taagan yahay marka waa la kala dheeraynaya waa la kala tegaya marka dee haddii aanu qofkani baahidiisa sida aynu hore usoo sheegnay usoo gudan haddii aanu bani aadamkii guursanin oo aanu tarmin dee w waa waa go-aya haddii si kale loo dhigo haddii rag dumar ka maarmaya ama dumar rag ka maarmayaan oo meesha aanay xigmadi ku jirin odaygii aadan baa keligii iska joogi lahaa laakiin ilaahay islaan xaawo la ydhaahdo ayuu subxaanah u diyaariyay wakhalaqa minha zawjaha waaya xikmadiisu waa badanyihin meeshii xuquuq imanayso inu arki doonaa xuquuq aada u fara badanoo ninkiina lagu leeyay gabadhiina lagu leeyay mujtamaciina lagu leeyay shareecaddu mowqifka iska taagtay waynu soo tilmaanay arkaan buu nikaaxu leeyahay oo shuruud buu leeyahay oo kuwaas waa fiqi ahaan min xayu haqaafa ayaynu imika ka hadlaynay laakiin fiqi ahaanna aayaadkaynu ku dhex arki doonaa aadaab buu nikaaxu leeyahay iyo marka ninkii gabadhii uu guursanaya ama gabadhii ninkii ay guursanayso ilan iyana way guursatay baa la odhan karaa heblaayo nin bay guursatay soo wax jira maaha ninkiibaa wax guursado qura arrinku maahee iyana way guursatay leanna waxaanu idhahnaa way isguursadeen soo maaha ilahayna wuxuu uhi xataa tankixa zawjan hayra ilaa ay gabadhu nin kala guursato marka ninku wax ma guursadee waa la isguursaday meesha waa la isku ladan yahay marka waa laga maarmaan in aadaab la helo aadaabtii waxaa ka mid a sidan aayadan intaa hore gogoldhacba waynu soo tamiid baa hayda aayaddan macnaha ay sheegayso oo aadaab guurkii waa inuu aadaab yeesho galmadii waa inay aadaab yeelato wada wadajooggiina waa inuu aadaab yeesho aayadaha isdaba socdaa intaasay ka hadlayaan aayaddan aynu akhrinay waxay ka hadlaysaa aadaabta guurka aayaadka ku xigaana aadaabta galmada aayaadka kusii xigaana aadaabta wada wadajoogga meelina hadday aadaab weydo ummad iyo qoysba waxbaba kama hagaagaan oo markeeda horeba kolka la leeyahy shareecadda ha lagu camal falo oo hala tadbiiqiya shareecada adaa iska bilaabaya waa isku dabiiqdo qoyska ku xigaya oo qoysku waanuu yahay qoys shareecadii dabiqaya qarankaa loo gudbayaa markaa ah. ee sharciga lagama dhaafin qofkiiyo qoyska oo qaranka qura lagulama ordaya ogow waaya marka waxyaabaha haboon ee kolka aadaabtii waxaa ka mid a ah inuu ninkiina gabadhii doorto gabadhiina ninkii doorato doorashadii bay ka warramaysa waxaa ka mida inay is arkaan iyadoo is eegidii la diiday haddana hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna maadaama ilaahay uu yihi dee qofba inuu arko oo iska eego waxaa adaabta ka qofba ka kale inaan lagu jujuubin oon lagu riixin laakiin uu israali e, noqosho meesha uu jiro raali noqoshahaas e, ninkiiyo gabadha isguursanayaana meesha waa inuu yaalo raali noqoshuhu oo u dhexeeya labadooda weligii iyo ciddii inanta mas-uulka ka ahaydna raali noqoshaha waa in laga hayo xadiid xasan wuxuu tilmaamayaa ilaa sodohdana waa in raali noqoshaha laga hayo aamiru nisaa biummahaatihin dumarka aad guursanaysaan hooyooyinkood kala tashada ilaan haani gunbay ka tolataayoo haddii sodohda laga dulboodo arrinkaasi waa si weeye marka tashi qoys baa la dhisaya raaxaa laga doonaya yuhuun iyo yididilo wanaagsan baa la doonaya habeenka u horaysaba haddii la riixo oo dabaka riix iyo dhabargaraac ay noqoto dee markay ka soo carartay ayaa u celinaya marka horeba kulamaanaan ogolayn baa imanayso waxaa aadaabta ka mid a ah, haddii labada qof shuruud ay dhigteen inay shuruuddaa isu fuliyaan oo gabadhana shuruuddii ay fuliso ninkuna shuruuddii uu fuliyo haddii shuruuddaasi kitaabka ilaahay waafaqsantay aadaabtay ka mid tahay marka aqalgalkaasi uu yimaaday iyadoo la farxayo weliimada iyo allabari ilaan meel aan waxba lagu cuncunaynin waa maaragtay ducadii waa kala dhiman tahay allabarigaasi inuu jiro siduu kula talinayay cabdiraxmaan bn cawf rasuulku sal allahu aleyh wasalam awlim walow bishaati yasaluunaka waxaa ilahay ui walaa tankixu lmushrikaati xataa yumin dumarka gaaladaha guursanina suuratu nisaa baynu ku arki doonnaa insha allahu sodomeeyo dumarahoo guurkooda xaaraan yahay qaarkoodna weligoodba qaarkoodna marxaladaha qaarkoodba macnaha wakhti mucayana marka gabadha aan islaamka ahayna kaafiradda ah guurkeedu waa xaraam dee suuratulmaa-ida aynu ku arki doonaa ta ahlul kitaabka ah iyada in laga soo reebi doono laakiin mar walba waa laga wanaagsan yahi ilaa ilaahay rumeeyaan bal hadda waxaad eegaysaa ilahay baa ku qancinaya kolkaasaa wuxuu ku uhi walaamatun muminatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum addoon ilaahay rumayso iimaan leh way ka khayr badantao way ka tayaroonto way ka qurux badantao way ka fiican tahay mid mushrikad ah taa mushrikadii haba ku cajabgeliso haba ku yaabgeliso aad la dhacdidba quruxdeeda iyo qoladeeda iyo dhaqaalaheeda iyo jinsiyadda ay haysato imika lagu daro qaar badan baa jinsiyadaha loo guursadaayo baasaboorka ah, ay leeyihin qolada yihiin waxaasoo dhan haba kugu cajabgelisa eh taasaa ka quruxda marka ay sii eegayaan culimadu lataaifka ku jira aayadda waxay leeyihiin quruxda laba qaybooda waa jamaalun daahir wa jamaalun baatin qurux muuqata iyo qurux qarsoon de quruxdan muuqataa waxa weye qofkan dharku xidhan yahay iyo muruqyadiisa iyo cadaankiisa iyo timihiisa iyo sankiisa dheer iyo waxaa weye iyo waxaan ku xeerana kuu muuqanaya quruxda jamaalka baatinka qarsoonina waxa weeye qofka akhlaaqdiisa iyo tixgelintiisa iyo qiyamkiisa iyo diintiisa iyo qadarinta uu leeyahay ee uu kugu raali raaligelin karayo nolosha uu kula nool yahay ee aanu diiqad ku gelinayn ee uu kaa tala qaadanayo ee uu ku ixtiraamayo ee uu hormuud ku yahay tusaale wanaagsan uu kuu yahay marka la isku daro dee quruxdaa qalbiga ayaa ka qiimo badan quruxdan muuqata kam wa kam intay quruxdaa u eegteen dabeetana dhibaata ay kala kulantay oo isaga laftiisiiba iibisay ama isaga laftiisiiba gaalnimo u saartay ama isaga iyo rag badanoo soomaalidaaba intay dumar gaala ah guursadeen imika halkan iska yimid oo yidhi reerkaygii fara madow baan ka taagna mid yaroo soomaaliyada iisoo egeega oo tii hore meeday tii hore iyo carruurteeda way isla tegeen waa subxaan allah waa qalbiga ahayd baa tilmaamaya mar ilaahay ummadda ula hadla wuxu uhi walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu waa ragga gaalada ah ha u guurinina hablihiin ninku hadduu gaal yahay xaaraan bay shareecadeennu may banayninba inuu gabadh guursan karo muslimada lianna alislaama yacluu walaa yuclaa calayh islaamku wuu sarreeya lagama sarreeyo waxaana la ogsoon yahay gabadhu si kastaba ha u adkaato miduu ilaahay ilaaliye uun mooyaane qofkaa waa laga yaabaa inuu diinteeda ka duwo si uun inuu u saameeyo ayaa dhacaysa marka sharcigu marnaba ma banayninba kolkaa inuu qofku idhaahdo wallahi masaalix adduunyaanu ka helay oo maaragtay reer kabiilkiisii la helay reerku baktigu ahaa intii inantaa ninkaa caddi guursaday ayaaba naloo tiriyaaba intaasaa naloo tiriyaa subxaan allah waa ayaan ilaahay wuxuu ku leeyahy walacabdun muminun khayru min mushrik walow cajabakum addoon ilaahay rumeeyey wuu ka wanaagsan yahay wuu ka qurux badan yahay qof gaalay ah haba ku yaabgeliyo maleeg hadda aayadda xaggii ugu muhiimsanayd baa ilaahay u taabta wuxu uhi ulaaika yadcuuna ila annaar ulaaika yadcuuna ila annaar kuwaasi naar bay idinku yeedhayaan wallaahu yadcuu ila aljannati waalmakfirati biidnih ilahayna jannuu idinku yeedhaya biidni amarkiisa iyo kalsoonidiisa iyo karsiintiisa sidaa weeye marka qofka in lagu qaato diintiisa dee xadiidkaba nebigu waa ku dhiriyo dadka dumarka waxa loogu xishaabuuli qofku dhaqaalo ay leedahay iyo qurux ay leedahay iyo qolo ay ka dhalatay iyo diinteeda laakiin ta diinta ayuu yihi ku ku duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam sheekhow ku ducee nebigu wuxuu ku duceeyey maxay ta diintalo ku duceeyey xaqiiqo jirta weeye maanta rag iyo dumarba waxa loo xishaa qofka diinta leh suuqa ugu wanaagsan xagga guurka qofka diinta laa imaka leh waa markaan been la sheegay hadduu ninkan soo geed fadhiista ama inantii uu soo hadal qaado dadku iminka waxay isweydiiyaan war talow ninku waa nin caynkeeya markaasay odhanaya wallaahi waa qof waa qof iimaan leh ninkaas iimaan buu leeyahayoo waa shakhsiyad buu leeyahay macnaheed waxa weeye qof iska shaqaysto oo diin leh oo akhlaaq leh oo wanaagsan haddii kalena waxaa loodhanaya waa dib jir dowrdara dee inooga ilaaliya baa la odhanaya markaa inanta kol haddaanu tiisiiba dari eelin kale ku dari kari maa inooga ilaaliya inanta inantana marka u horeeya waxaa la isweydiinaya war inanta waa waxay odhanayaan wallahi waa sheekhado waa xaafidad qur-aankay xafisan tahay waa sheekhado jaamacad bay ka baxdo iskuul bay ka ba halkaasaa laga tiriyaa markaa suuqa u weyne halkaasuu ku jiraa dhallinyarada iyo waayeelkabe ubadkiina diinta kula dadaala dhallinyaraduna diinta ha ku dadaasho inta imika si wanaagsan waxu qabta ama si wanaagsan waxu guursataana xaqiiqaha qofka diinta lahum u fiirsoo marka diraasad la sameeyo haddii qolada garsoorka aad ka wareysata iyo maxkamadaha oo aad dabagal ku samayso furiinka furiinku aad buu badan yahay dadka diinta le furiinkooda wuu yaryahay diintu qofka way qurxisaa way toosisaa way kabtaa way suubisaa sibqat allahi baa ilahay uri waman axsanu min allahi sibqa marka halkaas arrin aad u muhiima weeye khilaafku wuu jiraa oo dadku malaaig maaha qofku haduu diin yeeshay macnaheedu maaha inuu malag noqonayo hadday inantu xijaabato ninkuna ugarlaya macnaheedu maaha haddii khalaad uu ka dhaco in lala yaabayo madaxa la qabsanayo oo la odhanaya maxaa waalay sawkii wadaadka ahaa ama iyadu sawtii wadaad ahay wuu dhici karaa khalad waa bani aadam laakiin wuxuunaynu tilmaamaynaa dadka ugu wanaagsan qadiyadan wada dhaqanka inay yihiin dadka diinta leh waa kaa ilaahay tilmaamaya wallahu yadcuu ila aljannati walmaqfirati biidni ilaahay dembi dhaaf iyo jannuu idinku yeedhaya sida uu ku fiican yahay wadajirka qoyska iyo dhismihiisu ayaa ilaahay uu ka hadlayaa aayadihiisana uu idiin caddaynayaa wayubayinu aayaatihi linnaas lacallahum yatadakaruun inay waantoobaan oo ilaahay ka qaataan oo ay ku camal falaan oo qoys wanaagsan la dhiso ayaa ilaahay uu doonayaa subxaanahu wa tacaala marka aadaabtii guurka intaasi ahayde mar haddii qoyskii dhismayna maxaa ku sii xigaya aadaabtii kale sii xigaysaaynu arki doona insha allah